هو المجلس الرابع والثمانون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق الخامس من شهر شعبان عام 1443 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب إبراهيم وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي لaba boqol iyo majaalistu marka sharx kooban kitaab suna nasaa'i habeenkan waa habeen talaadaha kuna beegan shanta bish shacbaan kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaan ku soo jirnay kitaabkii cabitaanada kitaabu lashriba kadibna aan soo marnay in khamrada aad iyo aad waxyaabaha looga dhaliyo loo diiday wax alla wixii dariico ah amaba sahli kara in khamro la samaysto uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada u diiday sidoo kale waxaan soo marnay khamrada meelihii ay soo martay iyo boosaskii ay soo martay markii la xaran yeelayey oo waxaa weeyaan inay nafci leedahay dembina ay leedahay dembigeeda iyo nafcigeedana uu badan yahay dembigeeda waa tii aan soo marnay sidoo kale waa tii aan soo marnay in khamrada rabbigan subxaana wa tacaala amar ku bixiyey markii qofka uu cabo inuusan salaad uga dhowaanin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara adinkoo sarkhaansan salaada xilligaas sarkhaanka idin haya u dhowaanina meesha u dambaysayna ay noqotay in waxa weeyaan ay rijsi tahay bakti iyo xaaraan iyo wax aan ilaahay uusan ogolayn inay tahay in laga fogaado uu rabbi amar ku bixiy subxaanaه wa tacaala saddexda marxalana sayd cumar uu leeyahay ilaahayow caddaynna caafiso oon la laab lahayn khamrada naga sii u lahaa radia allahu tacaala canhu ardaa marka timirta iyo cinabka inay u badnaayeen waxyaabaha laga sameeyo weliba khaasatan timirta oo weliba maraaxisha ay soo maraysa boosaska garowgaas iyo casoodka iyo timirta waxaa balaxa markay noqoto oy u dhowdahay rutabka iyo markii ay rutab noqoto qoydo oy bislaato iyo markii intay bislaato kadibna la gooyo oy qalasho oo timir ay noqoto intaba in aan la isticmaali karin oon waxaa weeyaan aan khamr laga samaysan karin waa tii ayadna aan soo marnay weliba galowga inuu ugu darnaa waa tii aan soo marnay sidoo kale waa tii aan soo marnay isku daritaankii oo haddaba caawa qayb aan ka wadno marka caawa casharka insha allahu tabaaraka wa intiisa badan wuxuu bannaan doonaa Eh, isku daritaanka laisku daro eh, timirta oo qaybihii horan soo marin oo kale sidoo kale zabiibka keligiis in waxaa weeyaan la isticmaala timirta kaligeed in la isticmaalo oo xilligaas u bannaan jirtay timirta kaligeed haddii la dhigo oo la qoosho oo ilaa ay ka macaato la dhigo inay ay in badan aynan khamrada ka imaan jirin cinabkan ama zabiibkan waa sidaas oo kale laakiin markii laisku daro weliba qaybahan garowga weli aan bislaanin iyo qaybtanka laisku daro in deg ay u khamroobi jirtay arrimahaas ayada ayaan insha allahu tacaala sii wadi doonaa waxyaabaa aad u cusub oo badan kuma sugna baabka amaba casharka caawa sida awgeed insha allah tabaaraka wa tacaala dulmar kooban ayaan ku samayn doonaa biidni اlbaari tabaaraka wa tacaala si aan casharka meel fican u gaarsiino baabu khaliiطi albusri watamri baabu khaliiطi اlbusri garowga amaba intaynan eh, bislaanin timirta oo inaan asoodna gaarin eh, bislaashana gaarin oo garowga ay tahay cagaar xigeenta tahay ama cagaarka tahayba in lisku dari watamri timirta ayuu baabkan u baab yahay oo inta laisku burburiyo ama laisku shiido kadibna cabitaan laga sameeyo cabitaanka asaga wixii ku soo rarayuu baabkan u baab yahay xadiis shan kun shan boqol iyo lixii kontonaad waa xadiis saxiix qaala imaamu nasri akhbarna qutay ibn saciid qala xadathana layti ibn sacd almasri can ataa ibn abi ruah can jaabir bin cabdillah radi allahu canhuma can rasuuli lah sal slam anahu rasuulkeena naha wuxuu diiday an yumbada in la tuuro ama laisku daro ama la eh, miiro azabiibu zabiibka iyo watamru timirti macan ama jamiican iyagoo isla jira in laisku daro oo laisku miiro ama laisku shiido nabigeena uu diiday calayhi الsalaatu wasalaam wanahaa wuxuu diiday an yumbada in lagu dhex tuuro ama laisku daro albusru garowga iyo watamru timirti jamiican iyagoo isla jira weyaan zabiibkii iyo timirti maya sidoo kale mxu garowgii timirti maya waxaasoo dhanna maxay yihiin maxaranba arrintayda maya xilliga ayadaa deg deg khamro ugu samaysmi jirtay khamradana marka dadka aad may kala aqoonin waa muxuu ahay bilowgii horay ahayd waa la diidanaa gabagabadii khulaasada waxay noqotay nooc kas isku dar oo qayb kasta cad laakiin wax muskir ah waal kastana ku cad oona mxuu aha ku dhigo laakiin wax muxuu ahaa ku sarkhaamiya hawo dhowaanin taas ay qaacidada noqotay nabiga sala allahu alay waslem xadii sheku shan boqol iyo iyo todoba iyo eh, kontonaad waa xadii صaxiixa qaala imam nas amt barna wasil ibn cabdilcla can ibn fudayl waa maxamedi can abi isxaaq sulayman ibn sulayman fayruuz ashaybani mowlahum aiqa weeyaane can xabiib ibn abi haabit can saciid ibni jubayrin radia raxim اllah raxmata waasica raxima اllah jamica ruwaat can ibn cabaas radi allah canhuma qaal cabdullahi bn cabaas naha wuxuu diiday rasuulka sal sl wuxuu diiday can idubaai bocorti in cabitaan lagu samaysta wuu diiday iwalxantami ashuunki in cabitaan lagu samaysta wuu diiday iwalmusafati iyo e, waalka lagaamuriye la gaamureeyey amaba la laamiyeeyey in lagu samaysto cabitaan nabiga wuu diiday sal l slm iwanaqiir geedka la qora oo waxaa weeyaan khamrada iyo waxyaabahaas lagu samaysan jiray oo gudihiis inta laqodo la qoro kadibna e, khamrada lagu dhigan jiray intaba in la isticmaal nabigeena wuu diiday sala allahu calayh waali wasalam intaba nacam nabigeena akhiiran wuu ogolaaday laakiin qaacidada waxay noqotay wax muskir khamra nooceeda ah yaana inaan la cabin wa can busri garowga iyo tamri timirta an yukhlaa in laisku daro nabigu wuu diiday sal slm iyo wa can zabiibi zabiibka iyo tamri timirtan an yukhlaa in laisku darana wuu diiday wa kataba wuxuu qoray ilaa ahli hajar ree hajar laba hajar ayaa jirta hajar oo dhankan muxuu ahaa xigto meeshaan meeshaa najdi xaggeed xigto hajar dhankan waxaa weyaan sham xaggeedna way jirtaa labada meeloodba hajar ayaa jirta weyaan marka ahlu hajar wuxuu u qoray anlaa takhliuuha ha isku darinaya azabiib zabiibka iyo watamra timirta jamiican iyagoo isla jiro ha isku darina weeyaan oo mxu isku qasina oo cabitaan ka wada samaysanin xadii shan kun shan boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadii saxi isnaad ah qaala imaam nasaai axmed suleyman rahawi qaala xadana yaziid ibn harun alwasiti qala xadana xumayd ibn abi xumayd awiil can cikrimata mowla cabdilahi bn cabaas can ibn cabaas radi allahu canhuma qal cbdillahi bn cabaas albusru garowga iyo waxdahu keligii xaraaman waa xaraam albusru garowga waxdahu keligii in la shiito oo waxaa weeyaan la isticmaalo oo khamr ahaan laga dhigto waa xaraamun xaraam wa maca tamri timir isagoo la jirtana xaraamun waa xaraam yacni timir marka lagu darana waa kasii daran yahay waa la mid laakiin garowga dhigitaanka la dhiga inta la shiido baabu khaliid اtamri wاzabiib zabiibka iyo timirta in laisku daray baabkan baab xadid shan kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas akhbarna moxamed ibn aadam wa cali ibn saciid qaala waxay xadana cabdالraxim ibn sulayman ikinaani weeyaane can xabiib ibn abi camra can saciid ibni jubayrin radi allah raximah اllah ibn cabaas radi allahu canhuma qala cbdullahi bn cabaas nahaa rasul rasulka wuxuu diiday sal slm can khaliid اtamri timirta in laisku daro iyo wazabiib zabiibka uu diiday wa can itamri timirti walbusri iyo garowga in laisku daro oo timirtaa weli aanan mxuu ah casoodka gaarin oo weli cagaarka ah midhaheeda ay yihiin in laisku daraa rasuulkeena wuu diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam in khamr laga samaysta ayuu diiday in khamr laga samaysta ayuu rasuulkeena diiday xadidka shan kun shan boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna quraysh ibn cabdiraxmaan albaaruudiy ah, baawardi albaawardi can cali ibnu xasan almarwazi qaala xadaana an xusein ibn waaqid alkhuraasani qala xadaana camr bn diinaar qal camr bn diinaar samictu jaabir cabdilahi aan ka maqlay radi allahu canhuma yaquul isagoo ayaan ka maqlay hee nahaa wuxuu diiday rasul rasulka al sl sl wuxuu diiday can itamri timirti wazabiib zabiibki wanahaa wuxuu diiday can itamri timirti walbusri garowgi an yumbadaa jamiica in laisku daro oo khamr laga samaysta nabigan uu diiday sala allahu aleh wasalam khamre in laga samaystadaas iyada kuma taala naska laakiin muadaha ayaa noocaas weyaan waxa loo diiday khamre ayaa laga samayn jiray waa inta iyada weyaan baabu khaliid ruabi iyo wzabiib baabu khaliid ruabi timirta markii ay bislaato oy qoyda oy jilac noqoto oo meesha ugu macaan ugu fiican ay gaarto iyo wazabiib iyo zabiibka caadiga ah oo cinabnimo ka soo baxo zabiibka caadiga noqday in labadaa laisku shiido laisku daro diidme la diiday ayuu baabkan u maxaa yeelay timir ayaa timirta ayada ah iyo cinibkaas cinabka marka isku daran zabiibka waxaa laga samayn jiray khamre ayaa laga samayn jiray xadii shanku shan boqol iyo ko iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qala imam abarna swayd ibn nasr marwasi qala ambana cabdulahi ibn mubaarak waa imamki can hishaam ibn abi cabdilahi samr dastawaay can yaxya ibn abi kaiir can cabdilaahi ibn abi qataada can abi qataadata alansaari can inabiy nabig wxu kuri sl slm wradia allahu can abi qataada wacan jamiic saxaabati rasul lah sl slm qala wuxuu yihi rasulkeen sl slm laa tanbiduu war isku dhextuuran isku darina azahwa casoodka timirta casoodka iyo iwarutaba timirta bislaatay ha isku shiidina oo waxaa weeyaan cabitaana ka samaysanina walaa tanbidu ruaba timirta qoyan iyo wazabiib zabiibka jamiican iyagoo isla jira ayagana hasku qooshin hasku darin oo hasku muxuu ahaa shiidina oo cabitaana ka samaysanina si aad khamro ugu dhigataan saas weeyaan baabu khaliiط اlbusri garowga lisku daray wazabiib iyo zabiibka ayadna in la diido khaliiط الtamri wazabiib khaliiط الruطbi wazabiib khaliiط اlbusri wazabiib timirta iyo ruطbka iyo busriga iyo zahwiga iyo balaxa waxaa weeyaan timirta qaybaha ay maraysa waa waa garowgi zahwigi mxuu aha busrig waa garowgi zahwigana waa casoodki ama ha noqdo jaallo ama ha noqdo casaan kan la yihahdo waxaa weeyaan isheeg kan la yihahdo waxaa weeyaan balaxa waa markuu rutabka usii dhowaani markuu rutabka usii dhowaani weeyaan sidoo kale markuu um, rutabka noqdana waa markuu tooska u bislaado markii ka uu ka baxana waa markuu tamri noqonaya marka miqaa marxalo waa albusugu wالzahwu wاlbalaxu wاlruطbu wاtamru nacam wاtamru shantaa weeyaan shantaa marxalo ayuu maraya shantaba in la isticmaalo oo loo isticmaalo in timirtii iyo garowgi laisku daro ama rutabki iyo garowgi laisku daro ama garow keligii xataa muxuu khamar laga samaysta muhiimadda waxay tahay nabigeena wuxuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam in cabitaan khamro ah la unbuu diiday nabigeena sala allahu alayhi waaali wasalam nacam ya cagaarka waa marka yada taqriiban garowga aad koleyta waxaa la xisaabina busrigaa la xisaabina oo wixii ka koray loo sheegin moogta marba haddii ayba miraha soo baxaan oo cagaar ay weli yihiin oo aynan muxuua ah, casood gaarin ama markay adkaadaan oy gaahiirka noqdaan marka ay muxuu jilacsan yihin ha noqoto labada jeerba waa busriga un meel kale ma laha nacam baabu khaliiط اlbusri garowga in laisku daray wtabiib zabiibka iyo baabka rubaab xadidka shan kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad xadis saxiixa qaala alimam akhbarna qutayb bn saciid qala xadana allayth bn sacd اlmisri can abi zubayr wamaxamed ibn muslim tadrus weeyaane can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma can rasuli lah sal sl anhu rasulkeena sal l slm nahaa wuxuu diiday rasuulkeenna an yumbada in laisku daro oo waan lagu rido oona la shiido ama la burburiyo azariib zariibkii walbusru iyo garowgii jamiican iyagoo isla jiro si khamr loogu samaysta wanaha wuxuu diida an yumbada albusru garowgii in lagu rido waal iwa rutabu iyo waxaa weeyaan timirti markii ay bislaatay rutabka noqoto jamiican iyagoo wada jiro intaba waxaa loo diidayaa inay khamro noqdaan khamr khamrnimada u degdegayso baabu dikri cilati cilad sheegitaan la sheegayo baabkan u baab yahay allatii ciladaasoo min ajliha iyada awgeed nahaa uu rasuulka u diiday sala allahu calayhi waali wasalam can ilkhaliiطayni labada lisku daray labada shee lisku dara rasuulkeenna cilladda aad u diiday maxay tahay in busri iyo rutab lisku daro in busri iyo timir caadi lisku daro in busri iyo waxaa weeyaan zabiib lisku daro iyo sida noosoo hormartay waxaa weyaan nabigan muxuu diidaa labadaa laisku daraa muxuu diidaa cilada loo diida maxay tahay cilada marka waa tano wahiya ciladaas liyaqwa axaduhumaa calaa saaxibihi liyaqwa inuu xogeysto axaduhumaa midkood calaa saaxibihi kan kale markay labadood isu tagaan mid baa kan kale ka qaad noqonayo waxaa weeyaan eh, mili amaba waxaa weyaan ka awood badini marka meeshu waxaa ka dhalani si deg deg ah inay isbedel u yimaado laba shayoo kala duwan marka la isku daro markii waxaa dhaca doorsoon ayaa imaaday doorsoonka wuxuu keenayaa in meesha khamro deg deg ay u dhalato wa calayhi marka cilada loo diiday waxaa weeyaan liyaqwaa axaduhumaa calaa saaxibihi xadiidka shan kun shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii isnaada qaala imam ah, ah, ah, suwayd ibn nasr almarwazi qaala amana cbdullahi malik waa imaamkii can wiqaa ibn iyaas alasadi can mukhtaar ibn fulful alqurashi can anas malikin khadima rasuuli اlaahi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi anas malik nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sl slm an najmac inaan kulmino bayna shay-ayni laba miro ama laba arimood ama laba shay inaan kulmino nabiidan xaal uu yahay isagoo mambuud ah oo la qasanayo laqooshi amaba la shiidi uu diiday yabqii uu darnaado ku xadgudbo axaduhumaa midkood calaa saaxiibi saaxiibkiis kan kale uu ka awood badiy hadda busri iyo haddii laisku daro zabiib yaa awood badini busriga awood badini ilan waxaa ku jirta yacni aad buu u awood badan yahay lidaalika hadda timirta caadiga ah ama rutabka marka aad cunto marxaladaha ka horeysa balaxa iyo zahwid haddii aad cunta afar xaba shan markaad ka cunta waad dibiraysaa lidalika alimaam muslim alqurashi alqushayri saaxibu saxiix waxaa la yidhaahdaa sababta sababa mowtihi rag baa masalo ku qabsaday adduunka maogta dhisuma roona waa la isu daran marka cilmigiisi iyo siduu ahaa iyo markii la arkay ayaa loo yara heshiiyo masale aanba sax ahayn ayaa la yidhi masalada waa noocaas qiil iyo wax la qaraaday waxaa la yidhi masalada waa noocaas markaasaa la iskaga markaati kacay haddii lagu yidhahdo khiyaalahan intiina tirahdaan khiyaalahan muxuu ahaa waa bir war bir ma anaa wato oo muxuu aha waa waa blastic may waa bir waa mishkilad mogta marka hal mar ayaa waaa laisugu tagay waxaa la yidhi masalada waa noocaas masalada waa noocaas weliba waxaa la yidhi masaanaad culamo ka tahay adiga waa un xoogo marata daaqadda laga yar tuuri rabay radi raxima llah raxmatan waasica kadibna arinkii aad bay u dhibtay meeshuu ka soo tagay isagoo laga adkaaday oona dulmi iyo baqyi looga adkaaday ya gurigii u imaaday maktabadiisuu galay faanuus yar ayuu shitay kadibna wuxuu bilaabay baxi inuu baaro kitaabkaa soo qaad kan kala soo qaad wahaakada kadibna khaadimkii ama dumar ha noqoto ama rag noqdo khaadimkii waxay u keeneen muxuuah dembiil timir ah timirta weliba noocan rutabka kasii horeeya oo waxay u badantah inay ahayd eh, noocaas balax ah, oonan weli rutabka rasmiga noqonin oo laakiin inta casooday eh, rutab ageen xigeen soo noqday kaas ayaa loo keenay wuu isagdiga marka baxdigana wuu wadaa ya wuu soo qabtaa haakada baxdigii waad aragteed marki aad mashquulsan tahay xilli aad wixii agtaada yeela dhamaysay haddii darmuus weyn agtaada lasoo dhiga iska dhammaani markaad baxdi ku jirto oo mashquul mas'ale aad raadini ood kadeedan tahay ama imtixaan aad ku jirto ama hawlo ay ku yeelaan waad garanaysaan kadibna siduu u waday waxaa way masaladii ayuu ka dullacay masaladii ayuu helay kutubii ay ku jirtoo isaga meeshay nafta ugu dhacday subaxdii marka isagoo meyd ah oo meesha yeello dambiishina ay faaruq tahay masaaishina ay saa u kala waran yihiin ayaa looga imaaday leyiin wallaahu aclam annaga wixii nooga ee sidaa weeyaan marka waa khatar markay bahash saa tahay hasku badin hadda xaramka oo kale markaad tagto ramadaanki xataa xiliyada caadiga waa la keena masjid nabowi alay salat slaam marka marka balaxaas waxaa laga yaabaa ma badiyaan rutabka ayaa u badan balaxaas marka waxaa laga yaabaa in dhowr xaba saasaas loo dhigay marugitaankan aad bay ugu fiicanta baasha intaad soo qaadad kadibna hal laba iyo saddex ka badan ya haddii aad u badan tahay mxuu aha saddex haddii kale hal iyo laba iyo ka badin lianna waxay keenaysaa yara dibir waxbay keenaysaa ash ma ahan waxaa ku badan waxaan isijiida maaratay oo yara miniiqa ama isijiidka ayaa ku badan sidaa weeyaan ya markay de qalash kadib waa deemtaa moogta markay qalash kadib waa taas markay alash kadib waata ayada laakiin markaan ka hadla markay qoyan tahay oo weli xataa ay rutab noqonin oo geedka laga soo jaro oo biyaheedii iyo muxuu ahaa xanjadii isijiidaysi iyo wixii odhan ay ku wada jiraan xataa ay aad u macaanayn xataa sokor badan marka idama lahan aad uma macana ya axsanta ah, hay saas waa ha ma macaana ma macaana ficlan macaan zaa'id maaha lakin dee xoogoo dhadhan baa ku jira waa yahay xadiidka ahay waxaan maraynay nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm an najmac inaan ku e, jamcino isu geyno shay-ayn laba shay nabidin xaal uu yahay isagoo muxuu ah cabitaan laga samayna mambuud yabaqii uu ka adkaado axaduhumaa midkood calaa saaxiibi kiisa kale kan kale uu ka adkaado ood muxuu ahaa qaso weeyaan ama dooriyo qaala wuxuu yihi wasaaltu waxaan wax ka weydii can ilfadiikhi fadiikhi ayaan wax ka weydiiyey waa busrigii iyo garowgii oo la eh, muxuu ahaa burburiyey ama la tumay fanahani anigu iga reebay in cabitaan laga samey iga reebay qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday yakrahu mid ayuu ahaa kaana wuxuu ahaaday yakrahu mid naca midka eh, gadaal laga soo galay oo rutabka gadaal oo ka bilowday oo min albusri garowga garowga markuu zahwi intuu dhaafo kadibna uu socdo qaybta ay e, xabadta timirtaa ay kaga dhegan tahay roqobta ama gacanka ay kaga dhegan tahay meesha ayada ayuu waxaa ka soo bilaabayaa inuu bislaado ood rutab noqdo intaasoo kale waad arkaysaa oo waxaa weeyaan bisaylka uu soo galay marka halkaasu ka soo gelaya mudanab ayaa la yidhaha marka qaybta kale weli ama waa garow ama waa balax ama waa zahwi laakiin qaybta meesha hadda alka ay ka haysa geedka ay kaga degan tahay laanta ay kaga degan tahay meesha ayada ayaa waxaa weeyaan waxaa soo geli in suulkaas leeg oo kale ama ka yar mxuu ahaa ciddida leeg ama ka yar oo waxaa weyaan bisayl ayaa soo geli ka ayaa waxaa la yihahdaa adanab ama mudanab ayaa la yihahda markaysaa noqoto waxaa weeyaan busrun mudanab ama zahwun mudanab ama balxun mudanab ayaa la yihahdaa mudanab sayn ayuu leeyahay oo soo bislaatay qaybta dambe ayaa soo bislaatay mudanabkaas weyaan waayahay kaana wuxuu adiya ka midna cala mudanaba kan gadaal ka soo bislaado meel busri garow ka mid a ah. makhaafat an yakuuna inay noqdaan baqitaan uu ka baqa shay-ayni laba shay fa kunaa waxaana naqachu mudanabkaas qaybtaa dambe oo danabka oo bislaatay waan tuuraj waan ka jari jirnay yani wuxuu kala jeedaa waxaa la diiday horaan rutab iyo iyo busri in laisku dara soomahayn halkii timir ayaa waxay marka ka kooban tahay qayb busri ah iyo oo garowa iyo qayb waxay kooban tahay rutab ah marka laba shay ahaan ay noqonaya haddii laisku shiido saa darteed wuu diidi jiray waa laga goyn jiray sida noo imaan doonta saa weyaan makhaafat an yakuuna shayayni fa kunaa waxaan ahaynay naqacuhu kuwa qaybtaa dambe oo muxuu ahaa bislaatay kuwa jar ayaan ahaan jirnay xadii an kun an boqol iyo afar iyo lixdanaad wa xadii saxiixa bima qablahu qaala imaam suwayd ibn nasr almarwasi qaala anbaana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can hishaam maxaa idin qoran hishaam ibnu hishaam ibnu hishaam baa noo qoran anaga khalad waa hishaam ibnu xasaan alasdi waa iqa hishaam ibnu xasaan alasdi waa iqa can abi idriis alkhawlaani can anas ayuu ka wariyaa maya astaqfir lah alkhawlaani maahan ibnu idriiskan abi idriiskan waxaa weeyaan anas iyuu ka waraya waa reer basro waa maqbuul intaas magaciisaasubaa loo yaqaana qaala wuxuu yidhi ibnu abi idriiskaas shahidtu anas malikin ayaan xaadiray radia allahu an arda uti isagoo loo keenay bibusrin garow mudanabin qaybta dambe oo bilowga ah rutab iyo qoyaan ka soo bilaabay oo mxu bisayl ka soo bilaabay fajacala wuxuu gudagalay yaqtacuhu minhu inuu ka jaro ood ka gooya ayuu gudagalay anas malikin radi la an xadidka شhan شhan boqol iyo afar iyo lixdanaad waa saxيح isnaad qaala imam nas abarna ah, suwayd ibn nasr qaala abana cabdالlah ibn maalik weyaan can sacيid bn abi caruba qaala qataada kaana anasu anas wuxuu ahaa ibn maliki radi اlah an arda yaamuru mid fara bidanuubi qaybtaa dambe oo garowga soo bislaato timirta ah iyuu fari jiray oo fa yuqradu markaasaa la goyn jiray oo laga tuuri jiray <clears throat> saau samayn jiray radi la an arda xadid shan kun shan boqol iyo han iyo lixdanaad waa xadii saxix isnaada qaala imam abarna swayd ibn nصr almarwazi qala ambana cbdullah mubaarak can xumayd ibn abi xumayd طawiil can anas maliki anhu anas kan wuxuu ad anas laa yadacu midaanan ka tegin shayin shay qad araba rutab noqday ilaa cazalahu wuxuu ka fogeyn jiray can fadiiqihi cabitaankiisa la tumay oo la qooshay oo busri ka samaysan ama timid busri ka samaysan qaybtaas rutabka noqotay oo soo bilowday wuu ka fogeyn jiray haddii ay xabad kaamil tahay wuu ka dhexbixin jiray haddii ay qayb muxuu ahaa dambe ka bilaabatana wuu ka jari jiray ama wuu fari jiray in laga jaro sida noo hormartay baabu tarkiisi ruqsayn la ruqsay u baabkan u baab yahay fi intibaadi اlbusri garowga in la qooshto amaba la qasto ama la shiito waxdahu keligii wa shurbihi cabitaankiisa qabla tagayurihi intuusan isdoorinin ka hore fii fadiiqihi meeshiisii lagu burburiyey ama lagu qooshay isagoo ku jiro yacni busrigii waxaa loo diidaayey cilladda maxay ahayd cilladda loo diidaayey waxay ahayd isaga mxuu amaba in la qoosho amaba waxaa weeyaan wax ka lagu daro waxaa loo diidaayey deg deg ayuu khamr u noqdaa laakiin halkan wuxuu le waxaa lasu rukhsaynaya in la isticmaalo busrigii laftirkiisii garowgii isaga oo muxuu ahaa la qasay laakiin weli aanan khamro noqonin oo oon isbedelin in la isticmaali kara ayuu baabkan u baab yahay <clears throat> xadii shan kun shan boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadii saxi isnaad ah qaala aimam abarna yaxya ibnu durusta qaala xadaثna abu ismaaciil ibrahim ibn cabdilmalik albصri wa saduuq fii xifdihi shay qaala xadaثani yaxya ibn saciid alanصari ana cabdاlahi bn abi qataada yaxya ibn abi kaiir w cafwan cabdulahi bn abi qataada xadau wuxuu sheegay an abi abis abu qataada alanصari radi allahu anhu ada ana nabiya nabigana sal l slm naha wuxuu diiday can khaliiط الzahwi casoodka isku daritaankii watamri timirta iyo wa khaliiطi albusri garowga isku daritaankii watamri timirta ma xadiikan ka booda xadii shan kun shan boqol iyo lix iyo lixdanaad weeyaan waa kitaabka waa soo dhawaaday moogta marka waxaan rabaa inaan degdeg u dhammeeyo sidaa weeyaan waa hamuumta aan u qabo ilaahay hanoo yasiro inaan dhammayno annagoo amni iimaan haysano xadiid shan kun shan boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas asmac ibn mascuud qaala xaddaana khaalid yani ibnu xaarif qaala xaddaana hishaam adastawaa'i weeyaane can yaxya ibn abi kaiir can cabdillahi bn abi qataada can abi qataada alansaari radia allahu anhu arda rasuul rasulka sal slm rasulkan wuxuu yidhi laa tanbidu waraa isku darina oo ha haiskula ridina azahwa garow azahwa casoodka iyo ruba ruabka tan bislaatay jamiican iyadoo isla jiro walalbusra garowga iyo wazabiiba zabiibkan jamiican iyadoo isla jiro wambidu waxaad meel ku wada ridataan ama meel ku ridaan kula waaxidin mid la arko minhumaa ka mid calaa xidatihi goonidiisa nebiidka dhigta nebiidka waxaa weeyaan waa un juiska aad taqaanaan cabitaanka ma taqaanaan hadda soo cabitaan ma taqaanaan amaba qara la shiiday ha noqdo amaba Eh, bambeelma la shiida ha noqoto ama liin ama afakaada ama canaanaas ama haakada nabiidka ladin sheeg ha weyaan marka beriga dee mashiine ma jirin waxaa la samayn jiray inta uun muxuu ahaa la yara jugjuge ayaa waa lagu wada shubi jiray gadaalo la kala miirina marka markay wixii la rabay gaarto macaankii iyo khamradii iyo hadday khamre ahayd laga rabay haddii cabitaan cadi laga rabayba nabiidka saas weyaan marka waa cabitaankaas oon qalab hadda qalabka loo haysta maanta aanan loo haysanin waaya xadiidka ama baabka شhan iyo tobanaad baab الruksa ruksa iyo baabkan u baab yahay fi intibaadi fi اlintibaadi in cabitaan lagu samaysto fi اlasqiyati waalashi allatii waalashaasoo yulaahu la laabo alaa ama la xiro calaa afwaahiha afafkeeda la xiro waxaa weeyaan sibraarada iyo wix la midka ah waalal waxaa jira mogta marka wax lagu shubta qaar waa la daboolaa oo dabool ayaa la saaraa qaarna waxaa weeyaan afkeeda ayaa saa loo laabaa oo la xiraa hadda kaba soo qaad sibraarka lagu shubta caanaha amaba lagu shubta biyaha lagu shubta afkiisa m see la yeeli wabaa lagu maya waa la xiraa waa saasaa loo laabaa walaasha iyadaa in cabitaan lagu shubta inay waxaa weeyaan larusay ayuu baabkan u baab yahay waalasha kale oon soo marnay oo dubaaga iyo xandamka iyo muqayarka iyo musafadka iyo way ka fudud yihiin waalasha ka samaysan haragga ka samaysan degdeg khamro uma noqdaan markii wii lagu shubo aad uma yani muddo badan ay haynayen lidaalika caanaha marka iyaga lagu shubo muddo badan ayaynan suusac noqonaynin ama aynan garoor noqonaynin sidaa weyaan xadii شhan boqol iyo todoba iyo lixdanaad xadii isnaada qaala imaam نsa abarna drusta qala xadana abu ismaaciil hy qaala xadaثana yaحya eh, yaحya بn abi kaثiir أna cabdالlahi بn abi qataada xadaثahu can abihi abis ana nabiya nabigana sal sl nah wuxuu diiday can khaliid الzahwi casoodka in lagu daro iyo atamri timirta isku daro wuu diidey wakhaliiطi albusri garowga iyo atamri timirta lisku darana wuu diidey wa qaala wuxuu yihi tambiduu ay mbudu war shiita amaba qooshta amaba waxaa weeyaan meel ku shubta kula waaxidin mid la arko oo oo minhumaa labadooda ka mid a ah, timirta iyo casoodka iyo busriga iyo timirta iyo mid walba calaa xidatin si gooni ah waxaa weeyaan u weeyaan fi asqiyati waalashi kushubta oo ku kaysada allatii waalashaas yulaau la laabo ama la xiro calaa afwaahi afafkeeda la xiro waa un muxuu ahaa irbad meesha loo yaqaana alqirba loo yaqaano amaba hadda aan sheegayno weeyaan hahay hahay baabu tarakusi rusqaysasho ama in la ruksaysto fi intibaadi tamri timirtii in la shiito oo meel lagu shubto waxda keligii cabitaan laga dhigto ayuu baabkan baabay xadiidka shan kun shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaamu nas akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi qaala xadaثana cabdullahi bn mubaarak can ismaaciil ibni muslim alcabdi qaala xadaثana abulmutawakil wa cali bni daawuudi can abi saciid اlkhudri qala wuxu abi sacid اlkhudri sacd bn malik bn sinaan radia allahu an arda naha wuxuu diiday rasul rasulka wuxuu diiday sal slm an yukhlaa in lisku daro busrun garow bitamrin tamir lagu daro wuu aw zabiibin zabiib bitamrin tamir lagu daro wuu aw zabiibin zabiib bibusrin garow lagu daro wuu wa qaala wuxuu yidhi man sharibahu qofkii cabo minkum idinka ka mid oo cabitaan ka samaysto falyashrab caba kula waaxidin mid arka oo garowgii iyo timirtii iyo zabiibka ah kula waaxidin mid arka oo minhu isaga ka fardan gooniha uu cabo cabitaan gooniha uu samaysto tamran fardan timir kaligeeda aw busran garow fardan keligii ah aw zabiiban zabiib fardan oo keligii ah maxaa yeelay degdeg uma noqonaysa khamro weeyaan xadiidka شhan kun شhan boqol iyo sagaal lixdanaad wa xadيث صaحيixa qaala imam nas abarnii axmed ibn khaalid qaala xadana شhucayb ibn xarb qaala xadana ismaaعiل muslim alcabdi qaala xadana abumutawakil الnaaji wa cali bn daawuud qaala xadaثanii abu saciid الkhudri ana nabiya nabigana sl sl wuxuu diiday an yukhlaa in laisku daro busrun an yukhlaa an yukhlaa in lagu daro busrun miyaa idiin qoran ah. an yakhlia ay ashaaribu weyaan faacilka wuxuu noqonayaa qofkii waa isku daray an yakhlia qofka isku dara busran garow bitabni timir inuu eh, mxuu aha ku daro nabigeena wuu diiday aw zabiibin zabiibi tamrin timir uu ku darana aw zawidin zawid bimuslim garow inuu ku darna wuu diiday wa qaala wuxuu yidhi man shariba qofka minkum idinkan ka mid a ay man araada an yashraba falyashraba caba kula waaxidin mid la arka oo busrigi iyo timirti iyo zabiibkii fardan gooniha caba qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi hada abulmutawakil haddaan raawigaan soo marnay abulmutawakil naaji weeyaane ismuhu cali ibnu daawuud ayaa la yidhahdaa baabu intibaadi zabiibi zabiibka in la qooshto ama la qasto ama cabitaan laga samaysto waxdow keligii ayuu baabkan baabay xadiidka shan kun shan boqol iyo todobaatanaad waa xadiid xasan saxiixa qaala alimaam akhbarna swayd bn nasr qala ambana cbdullah mubaarak can ikrima bn camaar qala xadana abu kaiir السحيم الأعمى وثقة قال سمعت waxaan ka maqlay abu hurayrata cabdiraxmaan sakhr dawsi qol isagoo ayaan ka maqlay naha wuxuu diiday rasul rasulka ale wuxuu diiday sal slam an yukhlata albusru garowga in lagu daro iyo wazabiibu zabiibka in laisku daro an yukhlata in laisku daro albusru wazabiibu in laisku daro oo cabitaan laga wada samaysto cabitaanka oo khamro noqoni wuu diiday wlbusru iyo galowg iyo wtamru timirtana in laisku daro oo cabitaan laga samayskhamro noqoni wuu diiday wa qaal wuxuu imbiduu qasta ama muxuu ahaa eh, isku darsada ama imbidu eh, qastada amaba cabitaanka samaysta kula waaxidin mid arko minhum ayaga ka mid a calaa xida si gooni ah baab ruqsa ruqsa baabkan u baabiye fi intibaad albusri waxdahu garowg keligii ugu darnaa in keligii gooni ahaan cabitaan loogu samaysta ruqsa lisuruqsa baabkan u baabiye xadiidka shan kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad soomaadan arkin meelaha qaarkood meelahan ku yeelo calaynlashiidi waaa isweydiin laga yaaba ina tiraadaan busrigan oo garowga ah maxaa laga shiidi haddaa la shiidaya meelahan agagaarkeenna waad aragteeno yacni eh, waxaa la shiidayaa isheeg eh, waxaa la shiidi baalkan isha kabajka kabajka iyo eh, waxaa la shiidayaa sukumihii iyo sbanijki iyo hadda haddii ad rabtaan waad baxaysaan meeshaan dhankan saa loo baxay inta jidkan lagu dhaca sigiska mid baa ku yeela meelaha mid baa ku yeela marka nin walba buu cabi nin caafimaad buu cabi nin nashaad ka raadini haakada waa la cabi dhib ma laha laakiin waxa la diidaya mataqaanaan wax un qofka daroogay oo khamr keena unbaa la diidayaa laakiin wixii kale dhib ma lahan huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican wax alla wixii arlada ku sugan oo dhan ilaahay isaga annaga ayaa noo abuuray waxyaaba gooniyaho la yidhi wax fulan iska jira sida nebi aadam calayhi salatu salaam jannada wax alla wixii la cuna walaa taqraba hadi shajara geedkan bas hadda maanta waad aragteen bal waxa cabitaana iyo cunitaana iyo muxuua xirashoa iyo waxaa kada lsmaryo oo laisku carfiyo ama lagu qobaysto amaba yani ilahay wuu noo baneeyey bal fiiriya maxaa lagaa xaaraan yeelay maxaa lagaa xaaraan yeelay waxba yani markii la eego waxa ilaahay uu xaaraam yeelay iyo wuxuu baneeyey subxaan allah alla koobnaan badana wux ilaah qofka xaran yeelay laakiin maca daalika intii xalaasheeda baa laga tegayo halkii xabo ama labada xabo xaaraantayd ayaa la daboordi waa bini aadamka dabeicadiisa waa yahay xadiidka an kun shan boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imaam aaqbna maxamud abd lah bn cmar qala xadaana almucaafaa yani ibn cimraan alsdi weeyaane qaal can ismaaciil ibn muslim cabdi can abi mutawakil wa cali bni daawuud can abi saciid اkhudri radia allahu canhu arda waraxima allahu jamiica ruwaat ana nabiya nabigana sal sl wuxuu diiday an yumbada tamru timirtii in lagu daro oo cabitaan lagaga samaystay wazabibu wuu diiday wtamru timirti walbusru garowgi qal wuuu mbidu qasta azabiiba zabiibka waxdahu keligii oo waxaw shiita iyo watamra timirta waxdahu fardan imbidu azabiiba fardan keligii isagoo ah iyo watamra timirta fardan keligii isagoo ah iyo walbusru garowgii fardan isagoo keligii ah qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu kaiir ninka abu kaiir la yihahdo ismuhu magaciisa wayaziid ibn cabdiraxmaan baabka sagaaliyo tobanaad baabu taawiili qowli اllaahi tacaala qowlka alle fasirkiisa ayuu baabkan u baab yahay wa min amaraati الnakhiili geetimireedka mirihiisa iyo walacnaabi cinabka geedka mirihiisa tattakhiduuna aad ka samaysanaysaan ama tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu xaggiisa sakaran sarkhaan ayaad ka samaysanaysaan iyo warisqan irsaaqad xasanan ee suuban oo fiican ayadda ayada fasilkeeda u baabkan u baab yahay ilahay wuxuu leey subxana wa tacala markuu minanti iyo nicmooninka ilaahay uu noo galay uu sheegay geedaha geetimireedka midhahooda iyo cinabka midhihiisa waxaad ka samaysanaysaan waxaad ku sarkhantaan oo sarkhaanka birigoona waa loo galaa gadaalda baa laga xarimi sooma awal islaam waa bannaana lidaalika in la xarimo saddex marxalo ayaa la mariyey marka galladaha ilaahay ayuu rabbigan ku daray tatakhiduuna minha sakaran waxaad ku sarkhaantaan iyo warisqan irsaaqad xasanan ee suuban oo bannaan oo xalaal ah oo cunitaan iyo eh, zabiibkio la cuna cinabkio la cuna timirtio la cuna wahaakada aayaddaas fasirkeeda ayuu baabkaan u baab waaya xadiidka shan kun shan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaai caleh ramatullah akhor nas wayd ibn nasr almarwasi qala amana cbdulahi bn mubarak an awsaaci cabdiaman amr awsaaci qala xadaanii abu kaiir yaziid ibn cabdiraxman waa iqa weyaan asuxaymey xa xadiid ku taxwiil imaamka raximah ullah wa ambana xumayd ibn ascada can sufyaan ibn xabiib ilbasri can awsaaci wa cabdiraxmane qala xadaana abu kaiir qaala samictu aba hurayrata cabdiraxman sakhdawsi raawiyat islaam radia allahu an ardah qol isagoo ayaan ka maqlay qaala rasu rasulka wuxuu yih sal sl alkhamru khamrada min haatayni labadan ayay ka ahat xaggooda labadan ayay ka ahaatay wa qaala suwaydun suwaydna wuxuu yidhi ila ruwaadda midna suwayd nasr ayuu ahaa midna xumayd ibn nascad suwayd wuxuu yidhi fii haatayni shajaratayni lafdiga kala bedel min haatayni meeshuu ka yidhi ninka la yidha xumayd ibn nascada suwayd ibn nasrna wuxuu yidhi fii haatayni ashajaratayn labadan geed xaggooda ay ka ahaatay annakhlati geed timireedka iyo iwalcinabati geedka cinabka labadaas xaggooda ay ka ahaatay weyaan yani khamrada inta badan xilligaad la joogto waxaa laga samayn jiray labadaa geed midhahooda ayaa laga samayn jiray xadiik shan ku shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam na ziyad ibn ayub atuusi albaqdaadi qaala xadana ibn culaya waismaaciil qaala xadana ajaa xajaaj isawaaf alkindi mawlaahuma iqat xaafid can yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii abu kaiir abu kaiir haddaan soo marnayo waa ninkan yaziid ibn cabdiraxmaan oo iqada ahaa waaya can abi hurayrata cbdirxman skri dawsi raawiyat islaam radia allahu an arda qala wuxuu yihi cbdirxman skri dawsi qaala rasu rasulka wuxu yh sal sl khamru khamradii min haatayni shajaratayni labadan geed xaggooda ay ka haataa nakhlati geedtimireedka iyo walicnabati cinabta cinabka weeyaan geedkiisa midhaha ka soo baxa ayaa laga sameeyaa intooda badan xadidka shn kun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid aciifun aciif ahy waa daciif weeyaan ibrahim ibn aziid anakhaci shacbi hadalka in laga so wari waa daciif أخبرنا سيد نصر المروزي قال حدثنا أما أخبرنا عبد الله مبارك عن شريك ابن عبد الله القاضي عن المغيرة أو عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم بن زيد النخعي والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال وحير هذين لبدا تابعي السكر سكر كخمر وخمر تتخذون من سكران صومين laakiin waxaa noo imaan doona isagoo saxiixo hadalkaas uu saxiix oo laga wari kale oon labadooda ahayn xadii shan boqol iyo iyo ama shan iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixahay saxiix isnaadi maqtuuc waa saxiix sanadkiisa kowdha midda labaadna waa maqtuuc maqtuuc muxuu yahay maqtuuc waxaa weeyaan maa rawaahu taabiciyu faman duunahu hadduu taabiciga isaga wax sheego hadalkiisa maqtuuc ayaa la yidhahdaa ninka kasii dambeeya waa maquucun saxaabiga hadalkiisa maaa la mawquuf munqacina wuu jiraa munqaic marka waa noocyo badan mursalku waa munqaic waxaa weeyaan mucdalku waa munqaic mucancanka oo qofka mudalisku ku jira waa munqaic munqaic marka anwaac badan weyn waa min anwaac daciif laakiin maqtuuc laazim maaha hadalkiisa ayaa maqtuuc la yihahda taabiciga hadalku ku hadlay ama saxiix ha noqdo amaba xasan ha noqdo ama daciif ha noqdee hadalkiisaas waxaa la yihahdaa maqtuuc taabiciga faman duunahu aaliban laakiin inta badan waaa loo isticmaalaa taabiciga loo isticmaalaa qaala imam abana sweyd bn mrsi qal anba'ana cabdullahi mubaarak can sufyaan can xabiib ibn abi camra can saciid ibni jubayr qala wuxu sacid ibn jubayr raxima allah ljamiic asakaru tatakhiduuna min sakaran waxaa loola jeedaa asakaru sakarka la sheegay aayadda lagu sheegay waa khamrun khamr weyan tatakhiduuna minhu sakaran ay tatakhiduuna minhu khamran ayaa loola jeedaa xadidka shan kun shan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadii saxiix isnaadi ayضa qala imam abarana isxaaq ibn ibrahim qala ambana jariir ibn cabdilxamid الضbi can xabiib wa huwa ibn abi camra can saciid ibni jubayr qala sacid ibn jubayr asakaru sakarka ayadda lagu sheegay khamran waa khamro weeyaan xadii shan kun shan boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa saxiix isnaadi ayضa akhbarana swayd ibn nasr qala ambana cabdullahi mubaarak can sufyaan sufyaan waa thawri kadibna maxaa idinkugu xigo can can sufyaan mar labaad anaga noo soo muxuu ah noo keenay waa mukarar ka tuura sufyaanka labaad can sufyaan athawri can abi xasiin abu xasiin waa cuثmaan ibnu caasim alasadi cuثmaan ibnu caasim alasadi waa iqatun tabtun suniyu rubama dallas can saciid ibni jubayr raxima اllah jamic qala wuxu sacid ibn jubayr asakaru sarkhaanka ama sakarka ayadda lagu sheegay xaraamun waa xaaraan tatakhiduuna sakran wa risqan xasanan ilahay markuu sakar ka samaysataan kadibna muxuu daba dhigay warisan xasana fiidi sakarka marka xasan miyuye <laughs> may ayaddaaba qaybtaba ka cadaynayso waaya qaalu ila sakr sakarka ayadda lagu sheegay xaraaman waa xaaraam wa riqulxasanu risqan xasanan ayadda lagu sheegayna xalaalan waa xalaal weeyaan baabu dikri anwaaci اlashyaai shayaal noocood sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay allatii shayaalkaasu kaana tahay oo laga samayn jiray minha xaggeeda alkhamr khamradii xiina goorti nazla uu soo degay taxriimuha khamrada xaaraanimada markaa soo degayey waxyaabaha khamrada laga samayn jiray cadayn la cadeey iyo sheegitaan la sheeg baabkan u khamrada maxaa laga samayn jiray sideedaba waa soo marnay carabka in laga samayn jiray waxaa kaloo soo marnay in laga samayn jiray timirta noocyada kala duwan oo busri ka soo bilaabato ku gabagabowda atamru ku gabagabowda garow ka bilaabata mxua timirta cadi ku gabagabowda kow xadiid shaku shan boqol iyo siddeed toddobaatanaad Ah. wa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alabta akhbarna yacquub bn ibraahim qala xadana ibn culey wa ismaaciil qala xadana abu xayaan abu xayaan yaxya ibn saciid ataymiy wa iqat caabid qala xadana ashacbiyu caamir ibn sharaxid shacbi an cumar radi allahu canhuma qala cbdillahi bn cumar samictu waxaan ka maqlay cumara waa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabiy wa riwaayatu ibnin can abiihi qala wuxu samictu cumar ibn khaaab ayaan ka maqlay radi allahu an ardah yqul isagoo ayaan ka maqlay ama ykhtub isagoo khudbayna ayaan ka maqlay calaa mimbar madiina magaalada madiina ama masjid اnabowi masjid almadani isagoo mimbarkiisa ka khudbayna ayaan ahaa ama ku khudbayna maqlay oo faqaala wuxuu yidhi ayuha الnaas wardadow e alaa hooyaay inahu shaniye nazla waxaa soo degay taxriimu اlkhamri khamrada xaaraanimadoode yowma nazla goorta uu soo degay wahiya iyadana min khamsatin shan ayay ahayd oo shan nooc ayaa laga samayn jiray maalintii khamrada xaarnimeed uu soo degaayey shan shay ayaa laga samayn jiray haba kala badnaadeene min alcinabi cinabka ayaa laga samayn jiray iwatamri timirta noocyaheeda kala duwan ayaa laga samayn jiray oon soo marnay garowgeedii ilaa timirta cadiga laga gaaro iwalcasali malabka ayaa laga samayn jiray walxintati qamadiga ayaa laga samayn jiray walxintati garbiga ayaa laga samayn jiray iwshaciiri qamadiga ayaa laga samayn jiray wاlkhamru qaacidada qaata marka wاlkhamru khamradana maa shay weeyaan khamara bedela oo doori alcaqla caqliga bas xilliga waktiga nabigeenna shantaa shay ay ka koobnayd oo waxaa laga samayn jiray cinabka iyo timirta iyo malabka iyo qamadiga iyo gerbida ayaa laga samayn jiray shantaasaa laga samayn jiray laakiin shantaas laazim ma ahane khamro ma rabtaa inaad ogaato waxay tahay maa khaamara alcaqla wax alle wixii caqliga dooriyoo bedela khamro ayaa la yidhahdaa magac kastu sheeg ama qaaddah ama daroogo amaba waxaa weeyaan sharaab ruuxda ruuxda cabitaankeeda dhah ama magac kasto bix adiga wax isbedela meeshaan ma yeelaan geedka wax kasta samey xataa koolaha noqoto wax alle wixii caqliga qofka bedelo benziin aad ataa hadduu noqdo wa al w caqliga qofka bedela maxaa la yihahdaa alkhamru qaacidada ayaa qoray sayd cumar almulham radia allahu canhu arda walkhamru khamradii maa weeyaan khamara bedel alcaqla caqliga bedelo nacam shiishadii waa la mid sooma bedelaysa caqliga shiishada caqli inay bedeli waxaa daliilu ah maan dhaweyta xamar ruuxa ka dhacay ma ogeydeen kale social media waad ka aragteen islaam baa ilmo yaryar soo watay ayuu gruuba ah ilmo yaroo labaha muxuu ahaa afka loo geliyey canugii intaad fiirinaysa ayaa indhihii mid wal banaanka usoo baxay canugi dhan buuba liiday khalaas waa khatar mogta ya waa la qabtay weliba si fiican baa la yeelay waxyaabo badan nimiya horta ogaada dowlad waxaa lehi jiri dowlad la-aan dowlad ume waa leji dowlad xume xaqiiqatan hadda ma ogeydan waxyaabahan tictogga iyo balaayada iyo fasaadka tirada badan inta badan wuxuu ka imaan jiray gudaha soomaaliya waxa waa la qabtay boliis iyo lagu sii saliday hadda beledan arkaysaan waxaa weeyaan meelo kale waa soomaaliya gudaheeda waa naadir waa la ogaani ebel soo lama yaqaan dhab waa la soo qabaniba meela jooga ha jooga sultada waa cajiib walowlaa dafcu llaahi الnaasa bacdahum bibacdin hadda waxay ku soo hartay nairobi beledan arkayso burqanays waa nairobi iyurub iyo maraykan iyo meelahan lakiin hadda gudaha soomaaliya waxaas waa ku yaryihin xataa gobolka soomaalida ay degto etoobiya ku yaryihiin ma lama ogola meel kasta awood markaa qof muslim aad maamula ay joogta si kastaba ha u caasi ha u noqdo si kasta u liidanaado ma garat weliba xilliga hadda la joogo oo diinta ay dadka rabaan waa adagta laakiin meelaha un haba yaraatay aan sulda islaan ay jirin si alla saarta yeelo waya iimaan hadduu ku cilan waayo idaa lam tastaxi fasnac maa ayaa taalla walowlaa dafcu llahi naasa bacdahum bibacdin lahudimat sawaamicu wasalawaat wamasaajidu wabiicu wasalawaat wamasaajid yudkaru fiiha sm اllahi kaiira walowlaa dafcu llahi الnaasa bacdhm bibacضi lafasadat اlardu weyaan waa dhab lidaalika waxa ka soo burqan jiray dhankaas iyo maanta nadaafadda iyo wanaagga xataa kuwa tictok ku jiray iyo waxyaabihii ayagoo akhyaar aho oo xaalkooda uusan aad u xumayn waxyaaba kalo ay samayn oo goyn laakiin anshaxumadii way dhammaatay ficlan way dhammaatay waana ilahay fadligii subxana wa tacaala a a haye haye haye haye kun dolar haye haye haye haye haye haye haye wata adduunka adduunka afishaarnimada iyo iyo wax in la dhaca dariiqeeda ma sahlano bismi اllah waa yahay sheekada waxay ahayd waxay ahayd laba nin laba nina waxay keeneen janaaze ay wadaan mayd ay wadaan wax mayd loo soo ekeysay mayd ma ah waa mar maryo lasoo duduubay may waa meel un waddanka ka mid ah marka kadibna meydkii halkaasaa la keenay ku mid ma ay sogsoon yihin mid baa wuxuu yidhi lagu tukado meydka kii kale wuxuu yidhi maya laguma tukanaya kun doolar kula hadlayga siiyo wallahi inaan lagu tukanayn waa maryihii waxaad lacag ku leeyihi kadibna waxaa weeyaan muslimiinta waa taqaana waa niyad fiican waa laga bixi markii salaadda markii imaamka u xirtay oo salaadda galay aayar waa siibtay oo kabayaa la qaatay waa la iska tagay maydka maa la qaada haakada sheeka taalla waa marya mesh wa yeelaba marka waa turftoornimada ma yeela adduunka adduunka in laishalda ma sahlana waa aaday u badanta kuwaas waa kuwa ugu maskiinsan wallaahi waxyaabaha ka dhaca bini aadamka sida loo khalda markaad aragtaan waad yaabaysaan maandhaweed waa dhacay idiin sheegi meeshaan halkan waxaa dhacay nin baa noo imaada halkan halkan guddiga masjidka nin ka mid ah, ah oo oday oo akhyaar ah, ayuu u imaaday wuxuu dhahay weliba toonku meelahaasu ku qabtay wuxuu dhahay warnami waad rafaadeene waa nin duubanoo sudaani ah waad rafaadeene masaajidkan sigiisko saadun u taagnaydeen war kun shilan keena war waxaas keena waa keedaeenteene waxaad yeelaysaan masaajidka qeybta hore iyo macal guriga waxaan oo dhan waan idiin dhisi intaa waxaa dheeriya gurigaan daman waa idin gedi waxaan kulib hal maraan daca ka siini waa turuftora dahab tiro badan oon ka keenay meelahaas iyo adiga zair miya congo meelahaan ka keenay ayaa garoonkan iyo muxuu ahaa ayayelo oo xanshuuraadka waxyaabihia magarata <laughs> ayaa lagu dhegan yahay waxaad yeelaysaan bal laba boqoloo kun oo doolar kaan ila daymi hawshaana waxaa weeyaan adiga arrinkii maogtahay wadaadkii oo jidbaysan oo aad u jidbaysan war maanta bishaaran idiin wadaa war bashaara idiin wadaa bashaarad waxay ahayd arrin sabtiga la fariisada guddiga bashaara idiin wadaa war masaajidkii mas-uuliyad waa naga looga qaaday dib dambe fadhi dambe oo sabti oon gelayna maba jirtaba masaajidkii saddexdi boos macal guriga waqafka io macalkaasoo noola iibi wax dhaba nin baa dhabarka u ritay jidbada ma yar mogta annaga markaasaa qaar kuraataan ka dhici garna farxad awgeed waa ficlan de waaan waana waxaana suga waad garanaysa hadda waxa noo yeela ma taqaanaa siddeed boqol oo milyan ka badan lacag ahana sugi ood ilaahay koley muxuu ahaa eh, gacantiisa ku jirta uma juyubteen nagala raba iyo dadaalkeena sooma wii kaa dhacay marka org khalaas wabilahi tawfiiq contractor raadiyo nin turki raadiyo guriga masjidka dhiso maxaad ihi lahayd dadka qaar yani ficlan shirkaas si aan ku dhamayno ma garan karno laakiin ragga qaar oo qosi la dhacay waxay dhaheen sheekh waxad yeeli jidba u ahaas waxba kama jiraan warkii oo kooba ninkii waa la dabagalay waaba turoftooro wuxuu rabay labada boqol oo kun oo dollar inuu aayir wadaadkaas waxyaabaha layaab kale marka waxaa ka mid ah salaada subax oo fajar ayuu masaajidka jaamica ku tukani ood kitaab akhrini ood muxuu aha gacmaa ka oo su markaad aragta bal fiiri waaas marka midkan kunka doolar qaatay sheekh muuse miskiin waa kaas miskiin kaas kaas miskiin waa laba boqoloo kuna doolar wuxuu rabaa inuu sigiis ka qaada xasbuna allah wa nicma lwakiil waaye ahay ahay xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waa xadiid saxiixa qala imam md alhamdani akufi qala ambana ibnu idriis qaala zakariya ibnu idriis waxaa weya cbdullah ibn idris audi aldi an zakariya ibn abi zaida an abi xayaan ninka haddaan soo marnay oo yaxya ibn saciid ahaye ataymi abi ayaan ha abi ayaan zakariya ibn abi zaida iyo abi xayaan abu xayaan wa yaxya ibn saciid ataymi iqat caabid ah an shacbi wa caamire shacbi n cumar radi la anuma qa bdlah bin cumar samictu cumar ayaan ka maqlay ibn khaaab radi allahu anhu arda calaa mimbari rasuuli illaahi sala allah ala sl mimbarka rasuulkeenna alayh sala slam qul isagoo ayuu ka maqlay amaa bacdu intaa kadib fa ina alkhamra khamradii nazla wuu soo degay taxriimuhaa xaaran yeelitaankeeda wuu soo degay wa hiya iyadana min khamsatin shan shay ayaa muxuu ahaa laga sameeya amaba nazala fa ina alkhamra khamriga nazla wuu soo degay taxriimuhaa wahiya iyadana tusnacu laga samayna min khamsatin shan shay laga samayna min alcinabi cinabki walxinطati gerbigii iwshaciiri qamadigii iwatamri timirti iwalcasali malabkii iyadoo laga samayna ayuu qur-aanka soo degay oo xaaraan waa la yihi wey xadii shan boqol iyo sideetanaad waa xadii صaxiixa alisnaad qaala aimam na axmed bn sulayman qaala xadaثana cubayd اllahi bn musa alcabsi mawlaahum waثiqat makaant shaya can israaيil ibn yusuf abi isxaaq sabici can abi xasiin can caamir ashacbi n cumar radi allahu canhuma qalu cbdulahi bn cumar khamru khamradii min khamsatin shan ayaa laga sameeya min atamri timirti i alxindati gerbigii i wshaciiri qamadigii i walcasali malabkii i walcinabi cinabkii baabu taxriim alashriba cabitaanada xaaraanimooda almuskirati ee dadka sarkhaamiya min alahmaari midhaha i walxubuubi iyo haruurka geleyda iyo wixii la midka ah laga sameeyo kaanat lafdada waa zaa'ida calى اkhtilaafi ajnaasiha noocyaheeda kala duwan lishaaribiha cidda cabaysa baabu taxriimi ashribati cabitaano xaarameed ayuu baabkan u baabyahay almuskirati ee sarkhaamisa min atmaari mirihii laga sameeyo sida cinabka iyo timirta iwalxubuubi laga sameeyo waxyaabahan masagada caadiga ah yaa laga sameeyo sida qamadiga iyo wix la midka ah calى اkhtilaafi ajnaasiha noocyaheeda kaladuwayagoo kala duwanaantooda ay jirto lishaaribiha cidda cabaysa inay xaaraam ka tahay ayuu baabkan ubaabay hadii marba ay sarkhaaminayso xadidka shan kun shan boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadid sahiih isnaad ah qaala imaamu nas akhbarna suhayl nasr qala xadana cabdullah ibn cawn can ibn siriin qala wuxu uhi jaءa rajulun baa u yimid ibn cumar abdulahi bn cumar faqala wuxuu yidhi ina ahlana reerkanaga yambiduuna waxay noo qasaan oy noo eh, sameeyaan lana anaga sharaaban cabitaan cashiyan galabtii ay noo sameeyaan ama habeenkii ay noo sameeyaan waa galabtu iska dhah faida abana goortaan waa beriisana sharibnaa waan cabnaa oo habeenkii odhan ay mxuuaha yeelayaan cabitaanku ooli oo mxuu ahaa u daboonlaani kadibna subaxdii ayaan cabnaa qaaluu anhaaka waxaan kuu diidayaa can almuskiri wax kastoo sarkhaamiye qaliilihi kiisa yari wa katiiri kiisa badan wa ushidu waxaan marqaatigelina allaha la weyne calayka korkaada ayaan marqaatigelina anhaaka waxaan kuu diidaya can almuskiri sarkhaamiye qaliilihi kiisa yar wa katiirihi wa ushhid allah calayka wayshhad calayka ina ahla khaybara reer khaybar yambiduuna sharaaban cabitaan ayay mxuu ahaa qasaan min kada wa shay hebel iyo shay hebel ay ka sameeyaan wa kada wa magac fulaan ay u bixiyaan wa iyadana khamrun wa iyadana alkhamru waa khamra yacni geeda ay ka sameeyaan fulaan ama eh, miro ay ka samaynayaan magacaas ay u bixinayaan laakiin sida dhabta maxay tahay waa khamradii un wa ina ahla fadak meesha fadg la yihado dadka degana ymbiduuna haraaban cabitaan ay sameeyaano min kada wa kada geed hebel geed hebel ay ka sameeyaan mi hebel iyo mi hebel yusamuunahu kada wa kada magacaasi magacaas aynu bixiyaan wahiy alkhamr waana khamradi xataa cadda ilaa uu ka tiriyo ashribatan arbaca afar cabitaan oo magacyala ilaa uu ka tiriyo axaduhaa afartaa mid ka mid ah alcasalu casal ayaa laga samey bit ayaa la yihahda waa noo imaan doona insha allah tabarak wa tacaala baabka laba iyo labaatanaad hada wallahu aclam وصلى الله وسلم على cbd رsuل mصطفى